waxaanu sanadka kan aada uga shaqeyneynay bilihii lasoo dhaafay siyaasadda lagu hagayo laguna daryeelayo caruurta dayacan caruur badan baa puntland dayacan caruurtaas runtii ama waa agoon ama waa rajo ama dhaqaalo darro awgeed waa caruur iska darbajiifoo u baahan caafimaadkii waxbarashadii dhaqaalihii iyo hoygiiba in laga kaabo marka siyaasadaasaanu aasaasnay oo waxay kamid tahay labada siyaasadood oo haatan sugaya in la daahfuro tan labaad oo iyana daahfurkeeda aan sugayno waa tan jinsiga oo muddo badan soo jiitamaysay oo ilaa labada kun iyo shantii la aasaasay oanu dib u eegis aanu ku jirno si markaas awaamiirta ku salaysan siyaasada jinsiga khaasatan ee u noqota mid waafaqsan diinta iyo dhaqankeenaba waxaa jiroo kaleeto siyaasado iyonala dheeraada oonu ku tala jirno inaanu ka shaqeyno oonu jecelnahay inaanu helno dhaqaale aanu markaas kusoo bandhigi doono hadduu ilaah yiraahdo waxaa kamid a siyaasada guud ee caruurta siyaasada guud caruurta way ka duwan tahay tan hadda aanu rabno inaan soo daafurno oo ah daryeelka caruurta dayacan daryeelka caruurta dayacan waa qeyb ka mid ah siyaasada guud ee caruurta lagu hagayo barnaamijyadooda caafimaadkooda iyo tacliintooda ama korimadooda guudba waxaa kaleeto noo dheer midda looga hortagayo tacadiga iyo kan isdhexgalka bulshada sideedana maadaama wasaaradda horumarinta haweenka arrimaha qoyska aanay hore u yeelanin siyaasado kala duwan markii ummadda la hagayo lagana hadlayo arrimaha quseeya arrimaha bulshada iyo horumarintooda iyo baahiyaha jira haddii aanay jirin wax nuquloo diyaarsan oo ku wajahan siyaasadaha lagu kaalmeynayo ama lagu xalinayo dhibaatooyinka ummadda haysata waxyaalaha runtii ugu waaweyn aanu guusha ka gaarno xitaa sanadka kan lixdii bilood ugu dambeeyey inaanu aasaasnay waax loogu magacdaray waaxda arrimaha qoyska iyo wacyigelinta diinta saan la socno tacdiyoonka tacdiyada aada bay u badan tahay kiisaskooda ama caruurta la kufsanayo ha noqoto ama dumarka la kufsanayo ama dhankii jirdilkii bahdilkii guud ahaan ee aanu ku qeexnayn diintanada runtii ay aada usoo bateen saas darteed marka inagoo eegeyna in waxa kani aysan keliya ku koobnaan karin in lagu xaliyo in wacyigelin dadkii keliya loo sameeya ay runtii ku xiran tahay in laga abaaro dhankii diinta laisweydiiyo waxyaalaha inaga nagu kalifaya in tacdiyadan ay sii socoto iyadoo weliba aanu ognahay fahamsannahayna in diintanada ay kasoo horjeedo saas darteed baanu runtii u kaashanay in waaxda wacyigelinta diinta ay markaa ay gudub sidoo kale waxaanu kaalmo u geysanay siddeetan iyo afar qoys lixdii bilood oo ugu dambeysay saan la socono dhaqaale darada ogeed qoysas badan baa jira aan dabka shidanin oo runtiina aan mar walba ku booriyo ganacsatada iyo dadka waxhaystaba inay il gaara ku eegaan dadka danyarta ah waxaa kaloo jira dhanka caafimaad darada runtii haweenka puntland aad bay ugu liitaan khaasatanna maadaama aan ahay danjiraha maxay ahayd tikarma barnaamijka la yiraahdo haween badan baa runtii aada iyo aad ugu dhib badan ka puntland ahaana markii loo fiiriyo tirada haweenka uurka leh ee dhimanayo way ka badan yihiin markii la barbar dhigo kuwa soomaaliya guud ahaan u dhinta oo waa sideed iyo toban waxaweyaan haweenkii uurka laba mid baa dhimata puntland halka soomaaliya guud ahaan labiiy toban midii uurle ay dhimato marka lix baanu dheernahay dabcan taa waxay keenaysaa cadaynaysaa khaasatan in wacyigelin badan loo baahan yahay dadka laga dhaadhiciyo la baro inay isticmaalaan xarumaha caafimaadka in aysan runtii ku xirnaanin keliya haweeney markaa umalisa ama gurigeeda iska joogta waayo caafimaad darada waxaa keenaysa badanaa in haweeneydii aysan awood u lahayn inay dhakhtar u tagto ama markaas ay ogaato waxyaalaha iyada caqabada ku ah haday noqoto nafaqadarada haday noqoto eh, jiikar kusoo booda haday noqoto sokorta kusoo boodaysa iyo hababka sida degdega looga hortegi lahaa iyo aalaabana haweenkii inay iska yaraystaan ama dhaqaalo daraha ku kalifta ama iyagii fahm la-aan aysan fahamsanayn ha noqoto inaayan imaanin cisbitaalkii weynaa xataa magaalo madaxda dhexdeeda garo waxaad arkaysaa haween dhahaya waxaanu doorbidayn inaan guryaheena ku dhowno laakiin runtii aada iyo aada ugu dhibtooda foosha iyo dhalitaanka marka saas darteed waxaanu ururnay sagaashan qoys oo aanu u diiwaangelinay in caafimaad dar haysto kuwaas oo macruur xanuunsan haystaan ama iyagu xanuunsan yihiin markaana awood dhaqaalaan u yeelanin inay eh, dalka dibadiisii ay eh, dhaqaatiir u helaan dabcan caqabado badan waa ay jiraan caqabadahaas ha ugu badnaadaan dhaqaalo daro in haddii runtii waxyaalaha qaarkood ama barnaamijyada qaarkood aan u qareemayno marka ay dhacdo in hay-adaha badankooda runtii inta ay ballan ay dib ugu noqdaan ama ay ku andacoodaan inaanay dhaqaale haysanin hay-ado badan baanu aragnay oo runtii yiri dhaqaalaanu ballan qaadayna dabeetana dib uga noqdo yiri waxba ma hayno insha allah biidnillaahi kariim hay-adaha ka sokow waxaan jeclahay in dadkeena dhexdooda aanu isku tashano ganacsatadii ay ka geystaan gacan ummadii kale danaynaysa dhalinyarada laftigoodii markaas xataa si mutadawacnimaha aanu annaga wax isaga bedeli karna dhaqanka ummad ahaan si aan horumar u gaarno inagoo cid gaara inaan ku lifaaqnayn ama ku xirnayn marka insha allah bidnillah kariim waxyaalaha ugu waaweyn haatan oon aada iyo aada u danaynaynana xagga dhaqaale kubcinta iyo daryeelka waxa weeyaan qaxootiga hadda yimid wadankii oo runtii baahiyo badan dhankooda ka jiro oona u badan haween iyo caruur badan oo u baahan caafimaadkii waxbarashadii dejintii iyo agabkii guud ahaan ee nolosha in loo aasaaso u baahan insha allahna waxaan rajaynayaa uguna yeerayaa ummadda reer puntland maadaama ay runtii ka shaqeeyaan inay soo dhaweeyaan dadka tabaalaysan inay nagala qayb qaadan doonaan ka wasaarad ahaan in la horumariyo dadkan baahiyahooda iyadoo weliba laga shaqeynayo lana kobcinayo in tanadii horeeto iyagana tabaalaysnaa horta haweenka imanaya ee wadanka kusoo noqday iyo caruurtoodaba waxaanu anaga ula macaamilaynaa habkii aan ugu adeegayna haweenkii iyo caruurtii awalba nala joogay sababtoo iyaga hadda weli way kasii baahi badan yihiin wadankii xataa hadday ka maqnaayeen waa dad hadda soo noqonay waxyaalo badan baa isbedelay dabcan wadankaoo burbursan bay ka tageen laakiin hadda wadankii oo dhisan khaasatan puntland bay imaadeen marka adeegyadanadii anagoo aan gaarsiin lahayn ka guud ahaan haweenkii caruurta horta way saameynaysaa way gaarayaan waxaa jiroo kaleeto guddi u qaabilsan dibudejinta iyo hagidda iyo hagaajinta qaxootiyaasha wasaaradda arrimaha gudaha hogaamisa inagana xubin baanu ka nahay guddigaas sidoo kale wuu u heelan yahay xafiiskeena gobolka bari hadeertu iyagu laftigooda way ka qayb qaadanayaan sidii dibdejin loogu sameyn lahaa caruurta iskuulaad loogu diri lahaa waxyaalaha ugu waaweyn ee dhaqaale kobcinta ama uqareemeynta ayaana ku jirta in xataa caruurahaas dadka danyarta ah ay dhaleen ama qaxootiga in loo helo sida isaga bixin lahayn iskuulkii lacagihiisii ama dhar loo heli lahaa ama hoy loogu heli lahaa dabcan marka il gaaraan ku haynaa baahiyahooda waa tahay wasiir anisa waxaa jiray barnaamij eh, la yiraahdo gabdhaha waxbarashada halgeeyo oo wasaaradda waxbarashada iyo isla wadaan eh, hay-adaha wasaaradda waxbarashada taageera eh, dabcan wasaaradda haweenkuna qeyb bay ka ahayd barnaamijkaas marka barnaamijkaas kor loogu qaadaya waxbarashada gabdhaha oo ay kamid tahay in gabdhaha la geeyo iskuullada xaggee ku dambeeyey bismillahi raxmaan raxiim horta barnaamijkan waxna waa wax u qareemeyno oo ka wasaarad ahaan inaan iftiimina baahiyaha jira iyo muhiimada ay leedahay in gabar walba iskuol loo diro iyadoon loogu aaba yeelaynin ama dhaqaale ahaan ama laisleeyahay waalidiintii wiilkiibaa wax idin taraya gabdhihii yaan iskuol loo dirin marka laakiin fulintii markay noqoto dabcan wasaaradda waxbarashada fulinaysa oo taakuladana ka helaysa hay-adihii markaa daneeyayaashii ama bahwadaagtii shaqo saas darteed marka ka wasaarad ahaan inaga waxaanu ku leenahay dabagal maadaama runtii uu ahaa calashaan baahida aanu soo bandhignay gabdhihii in iskuolka loo diro calashaan wasaaradda waxbarashada habkee uga qeyb qaadatay runtii wasaaradda waxbarashada iyo wasiirka ugu horeeyana waa dad daneynaya sidii gabdho iyo wiilalba wax loo bari lahaa dadkuna sidooda markay diinta ka dhisan yihiin way fahamsan yihiin ahmiyadda ee leedahay in caruurta wax la baro ee aan keliya loo fiirin ma wiilbaa ma gabarba marka koley dabcan barnaamijkaas si wanaagsan buu u socdaa hadahaaneta la joogo ma inaan diyaarinin wax warbixina ama xog ururina oo ku wajahan alshaan meeshuu marayo hadday caqabado jiraan waana jecelnahay barnaamijyo kalaa jira oono hadda aan ka shaqaynayno oon ururinayno inta gabdhoodoo hadda dugsiga sare ka qalin jabisay ayaanu daraasaad aan sameynay waxaanu aragnay in dhowr boqol oo gabdhood qaarkood intay galeen itixaanaadka aysan ku baasin iyo asbaabaha keena inaysan ku baasin iyo waxyaalaha markaas ka wasaaradda waxbarashada iyo inaga ka wasaarad ahaan aan iskaga kaashan karno oon ugu qareemeyneyno sidii kor loogu qaadi lahaa xirfadihii gabdhaha aqoontooda iyo farsamadooda si markaa ay ugu suura gasho in ay iskuulka dhamaystaan hadday imtixaankii kama dambaysta u ay ku baasi karaan waa tahay midda imtixaamaadka shahaadiga ahaa oo ardada hadda ay galeen waxaa jiray gabdho iyagoo umulay galay imtixaankii u fadhiistay marka gabdhahaas oo kale ka wasaarad ahaan maxay wasaaraddu u qabanaysaa gabdhaha hadday umuleen oo dabcan iyagoo markaa dugsiga saraan dhamaysan ay guursadeen oo markaa ay reer bilaabeen maasha allah ilaahay e, kheyr hooga dhigo laakiin haddana reer sameyntii ma aha aloshaan caqabad markaa u keeni karta inay noqoto ma aha in waxbarashadii iyagu ay ka haraan waa macquul marka gabadhii haddii reer kaalmeyna ay sanaysan ama garab ama taageero waa macquul in ay waxbarashadii ka harto laakiin waxaan aada ugu boorinayaa in ay ka qayb qaataan inagu dabcan markay noqoto gabdhihii dadaalkooda xaggii waxbarashada mar walba fulinta waxaa iskala saarada waxbarashada inaga u qareymeyntii baynu leenahay waxaa kusoo hartay iyagii haddii ay noqoto dhaqaalo daro inay uga haraan iskuolkii dabcan taa runtii waa wax laga xumaado waana jeclahay in wasaaradda waxbarashada ay ilgaar ku fiiriso ay la ogaato inaguna laftigeena aan ogaano oo warbixintaaseeto aan markaa raadino oonso ururino si aan ugu qareemeyno in gabdhaha awoodii dhaqaalo ay haysanin inay waxbarashada sii waataan laga kaalmeeyo si markaa ugu suro inay waxbarashada dhamaystaan iyagoo reerkoodiina markaa u adeegayo ama caruurtoodii korsanaya waa tahay wasiirka wasaaradda haweenka ayaa tahay wasaaraddaadu dhammaan sagaalka gobol ee puntland sidee u howlgashaa ma ku leedahay xafiisyadii loogu talagalay in wasaaraddu ay ka shaqeyso waa su-aal aada muhiim ah actually waana runtii aadaan ugu faraxsanaynaa oran karo sagaalka gobolba xafiisya waa ku leenahay qalabaysan kullina ay joogaan isuduwayaal ka shaqeynayo una firfircoon hawshana yaqaano islamarkaana baahiye adeegyada wasaaradda dhammaanna munaasabad walba oon qabanayno waxaanu ka shaqeynaa sidaan u gaarsiin lahayn sanadkan oo ugu horeeyey waxaanu gaarnay meelo aan hadda ka hor la gaarin dabcan marka sagaalka gobol ma rabno keliya in markii aan howl qabanayno in magaalo madaxda keliya ay barnaamijyadii ama adeegyadii ku koobnaadaan meelaha tuulooyinka iyo meelaha u dhowdhowba inta la gaaro in dadkii wacyigelinta la gaarsiiyo laga warqabo wasaaradii iyagiina dadkii baahiyahooda soo gudbisan karaan baanu dooneynaa ilaa i hadeerna tuulooyin badan iyo degmooyin badan oo hadda ka hor aan wasaaradda lasoo xiriiri jirin baa warbixinahooda baahiyahooda noo soo gudbiyey waxyaalaha aanu aniga khaasatan aan dokumentiyaal aan ka diyaariyey oo aanu la qaybsaday maxay ahayd hay-adaha caalamiga ama daneynayo horumarinta maatida ama guud ahaan haweenkii caruurta ayay kamid yihiin waana soo dhaweynayaa inta kaleeto iyaga laftigooda dareemaya in alashaan wasaaraddu aysan weli soo gaarin mararka qaarkood caqabada xagga dhaqaalaha ayaa iman kara in marka aynaan wax walba gaarsiinin laakiin waxaan ka shaqeynaa dabcan ilaa ilaa in wax walba oon qabanayno markaas xaggii munaasabadaha ha noqoto ha ugu weynaado maalinta maxay ahayd haweenka adduunka oo kaleeto maalinta caruurta africa maalinta gabdhaha maalinta nabadda in sagaalka gobolba la wada gaarsiiyo aad baan arrinkaa uga shaqeynaa ugu dambeyntii waxaa la yidhaahdaa eh, wasiirku inta badan waxay ku howlgashaa eh, xasiiska xarunta dhexe magaalada garowe eh, gobolada kale ma tagto ama ma aadan tegin gobolada ilaa hadda mooda tagtay maxaase kaa qorshaysa <laughs> xarunta dhexe dabcan waxa weeyaan waa wasaaradda xarunteeda weeyaan waa meeshii laga howlgelayay laga hagayay sagaalkii gobol marna waa tegitaan oo daraasaad baa la sameynayaa oo waxaa la daraaseynayaa ama la qiimeynayaa baahiyaha jira si markaa loogu helo habab loogu qaremeynayo dadkii haddii marka dabcan aan aniga khaasatan tago iyo haddii wasaaradda shaqaalaheeda ay tagaan waxaan u arkaa aniga wasaaradda shaqaalaheeda ma kala duwanin oo hal mid baynu nahay marka haddii agaasimayaasha kale tagaan ay daraasaad soo sameeyaan ay maxay ahayd dadkii la kulmaan deegaanka oo ay warbixinta soo ururiyaan ay noola soo noqdaan marka aniga mas-uuliyaddeedu waxay tahay inaan qareemeyn u sameeyo inaan wixii isku dubaridoon dukumenti u bedelo inaan marka usoo bandhigo ummadihii danaynaya inay maalgeliyaan baahiyahan dabcan laakiin haddii calashaan ay tahay xageed booqatay gobollo way jiraan aan booqday september baa ugu dambeysay oon booqday sanaag oo aan xarun kasoo furayay iyo bari carma oo iyadana xarun aan kasoo furayay marka xarumaa jiray oo haween aanu furnay oo haatan shaqeeya oo loogu adeego waana afar xarumood mid baran bay ku taalaa mid carmo midna xarfo midna boocame kulligoodna way wada shaqeeyaan waana wax lagu faa'iiday waana u qareemaynay waana helnay jawaaba inaan heli doono xarumo kale ka duwan oo loo sameyn doono gobolada kale marka haddii su-aasha ay tahay adiisa maxay u aadi weyda ka wasiir ahaan goboladii oo dhan hadba sidii dantu keento ama dhaqaalaha uu noogu ogolaado waan jeclahay laakiin haddii agaasimayaashii ama dadkii daraasaadka sameynaya wasaaradda ay goboladii intay aadaan ay warbixinta soo ururiyaan muhiimaddu in xal la helo weeyaan ee anigii keliya ilay arka maaha inaan wax wadaa ka qurux badan intaan iska tegi lahaan dadka soo salaami lahaa waayo qaraabo salaan maaha meesha howl baa taala dabcan markaa asbaabahaas awgood baan sagaalka gobol oo dhan aanan u wada tegin wali waanse jeclahay inaan taa ku dhaqaaqa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa jirta wasiir goobo lagu xanaanayo dadka dhimir kala goobahaas dabcan haween waxaa ku jira dhimir kala ama dhag dhimirka xanuunsan ma ka warqabtaa wasaaradda goobahaas ama gaar ahaan dumarkaas ma ka warqabtaa sida dhabta rag iyo dumarba weeyihiin waxaa jirta hadeerto isku xirannahay wada shaqeyn leenahay xarunta la yirahdo nasrulaah xarumo badan oo lamida way jiraan xarumahaas rag iyo dumarka dhimir kale e, joogaan baahiyo badan baa jira ama ha noqoto inay helaan dhakhaatiir cilmi nafsiga qaabilsan ama ha noqoto dawooyin ama ha noqoto dhankii korontada laga kaalmeeyo nasrulaah xarunteeda hadda khaasatan waxaa u yaala matoor yaroo korontada ah laakiin waxaan ugu qarimeynenaa inay helaan solarki solarka haday helaan markaas ay u fududaato korontadii finjeerna waan u ballan qaadnay inaan siina si dawadii loogu xareeyo dawooyinka qaarkood aan armaajada keliya la saari karin dabcan way haystaan shaqaale hase ahaatee dhaqaalihii ay shaqaalaha siin lahaayeen baa meesha ka maqan waxaan kaloo ka shaqeynayna inaan u helna dhalinyaro markaa ku tabarucda waqtigoodii aqoontooda si ay u kaalmeeyaan dadkii ama la talintooda ha noqoto ama kaalmeynta kale ha noqoto waxaa intaa dheer xarumo kalaa jiro iyagana agoonta lagu hayo wiilalii gabdhaba oo iyagan runtii ka dhaqaale ahaan liita u baahan in la kaalmeeyo iyana waan u qareemeynaa waxyaalahan dokumentiyada ka sameeyay kamid tahay khaasatanna siyaasadan hadda daryeelka caruurta dayacan bayna ku jirtaa dadka dhimarka qabo kaleeto dhimarkale caruurtoodo kale caruurta agoomaha rajada caruurta dayacan kulli in loo heli karo habab kala duwan oo iyagii tacliintooda iyo hoygoodii cuntadoodii iyo waxbarashadoodii iyo caafimaadkoodiiba lagu horumarin karo marka insha allah biidnillahi karim baahiyaha way badan yihiin innagana waan dadaaleynaa dabcan dhaqaaluhuna waa xadidan yahay laakiin haddana ummadda hadday sida danta guud ay wada istaagto ay ka wada shaqaynayso wixii danaha khaasatan maatida waxaan aaminsanahay hal maalin wax walba laguma wada qabanayo laakiin waxun waa laga qaban karaa insha allah biidn illahi karim ilaahay dhammaan inoo fududeeyo